alxadis lcishruun xadiidki kumaad ruwiya mayl wuriye an abi mascuudin abi mascuud mayl ku wuriye cukbat bni camrin alansaariy reer ansaari lingnisbay albadriyi digaanshay beder lingnisbay radialahu tacaala canhu qaala abu mascuud may ka goolay cukba qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka goolay ina mimama ladigi may mid aha adraka annaasu dadka hadeeren min kalaami nubuwati nabanimadii kalaamkeeda heshe hakudeeren nabanimadii alulaa hore may kumid aha gowlahom gowl annaasi dadka goolkoodiya kumida idaa lam tastaxi anta ad hadii ngaxishoodaana fasnac soobi maashita walifadaa soobe can abi mascuudin abi mascuud rawahu lbukhaariy hadidkana bukhaariya weriyey abi mascuud may balkuriyey magaashay cukbat ibni camrin cugbat bnu cmr leray radi alahu taala canhuma alansaariyi ansaari langnisbey yani waa kay dhalashadiis albadriyi beder langnisbey magaaladiis tuuladiis looga jara nisbatun ilaa beder wa maxaladii oo dirirti oo awal waqcatin fi lislaam dirirti gaaladii muslimiinta dagaalmaayan meeli ka dhiyaasi eelkii beder leeray meela langnisbey wa yani rasuulka mushrikiinta kala dagaalmaayey meelasa langnisbey kolkan yani waa kay xaadiray misma yani wa kay taasa culamada si khilaafsanyin ini yani tiradiya dadkaasoy kumid hay saddex boqol iyo niyo tuman iyo niyo sida gof oo kale ya sada saxiiga meela haadireen oo rasuulka inbishaaray dadkiyo eh jina galo inbishaaray malaaigna la dagaalamti maalintaas makfira yani wa kay taas oo kale wa oo maybuaha ahe yani wa kay makfirana hakadegdeey oo raxmad ilaahi hakadegaas dadkaas oo sharafkalaya kumid hay culamada gaar may bedertaas bedertaasba dadka kugiibgaade sadidas boolitumi sadidasa ka jari dadna mayleyna ma kugiibgaadane meela dega jari manaa jumhuur lculamaa may katabaayana cugba oo hadi sheekhan cugba e cugbatumnu camri saxaabigin eh ini wabcadiyeedeen xaadirna walalanka nisbah e albadrilimgayn maybua askuna jari manaa meela askuna jari marki demba koofi meelasadarka dhisre meela askuna jari koofadaasa khaliiflankuweeli kabacdi yani waa masalan ba cuqba ma eri jirayan oo maalinto garaacayo odoonka tumaaw ye sood gadaalkay ku dheegyer oo liilay iclam abaa mascuud liilay ogaaw abaa mascuud o dhamatooka gadaalkay saasu dheegi saan dayay isla markiiba rasuulkas nagadlankiin weeraay sala allahu alayhi wasalam markaasa seebti yani ana galantay jeeladki ana galantay odoonka tumaayo oo dhiidi markaasa rasuulku ma yaray sala allahu alayhi wasalam wallaahi wallahi wallahu wallahu akdaru calayka minka yari ala haada ilaahay iyo awood badan ado ka awoodo yani lankan kan sidalan awood ilahay ko awood badan rajulkan awoodada awood ilahay ko awood badan ayari markaasa sadan milacsadi firi rasuullahi sala allahu alayhi wasalam markaasa mayra iclam ya aba mascud allahu akdar allahu akdar sa yari ilahiya awood badan adoonkaad hadda awood ilahay ko awood sareysa yari isa marki meray rasul ala adoonka hobsasate ilahay dartisan huroy markaasa rasuulka ma yarn sala allahu alayhi wasalam ama low lam tafcal hadii ad adoonka huroyfan wa lalafaxadka naaru naara kaguba fadisa yari mana ey axragadka naaru saxaabi jaliil radi allahu taala canhu qaala may kagoolay cugba qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe may kagoolay ina mimaama ladigi may kumid aha ina ti sinshe qawlahum yalagadere ina mimaama ladigi may kumid aha adraka naasu dadka hadeereen yani waa kay may kumid aha qawlahum qawl annaasi dadka goolkoodiya kumide ah, min kalaami nubuwa ina mimaama ladigi may kumid aha adraka annaasu dadka hadeereen min kalaami nubuwati nabadnimadii kalaamkeeda heshaha ku deereen nubuwadii alulaa hore ambiyadii hor hadalkii hadal jaran oo lahasdadeersiye lahasdadeersi may kumid aha gawlahom gawla lambiyaay ambiyad goolkoodiya kumide idaa lam tastaxi antaad hadi inxishoodaano fasnac so bima shita wali ad fadaasa sameeya kolka yani taasaa ambiyadii goolsho e oo lahasda deersi oo laha kubilaaw manaha muraadka binubuwati lula lanka muraadaw annubuwatu saalifatu nabanimadi oo hormartay qabla nabiyina sala allahu alay wasalam nabaganga muhamed hortis horumartay wa may lianahu jaa fi shariicati aadam hay oo kalaamkan hadda oonayo idaa lam tastaxi fasnac maa shita san e aadam shareecadiisa yakoyti ambidii oo gadaalshay aadam gadaalsay hayagna saasa iskuwaafagan ilaa yani marki damb ambidaasay dad hakudeelsiyan shareecadiyo mal nasakna hadalkan kan e ilaa shareecadan dhaakudeeley mal nasakna liley may weley hadal sawaabe o eed fadishay daahir e kolma saas darteed yani oo caqligana wanaagsadi umamta oo dhanna yani hadalka suge qabula iska iska itifaage saas darteed mal nasakno umadoogi horena saasay eri jaren rasuulka sala allahu alayh wasalam ku kudeelayna saasay hadalkaas ahay idaa lam tastaci fasna maashita saaslan jartiwa oo hadal eedan wanaagsamo kolka ambidi umadoogi hordhon harta shareecadi mal nasaknay lilay ina mimaama ladigi may kumid aha adraka naasu dadka hadeereen min kalaami nubuwati nabanimadi kalaamkeeda heshaa kudeereen nabanimadi alulaa hormay kumid aha gawlahom dadka goolkoodiya kumid ah ma gawlahom gawlal ambiyaaya kumid ah idaa lam tastaxi anta ad hadii xishoodaana fasnac sobi maashita walifadaasua kolka markaas fasnac maashita taas eh hadii ad xishood ban lahayna wali fadaa samayta culamada iska khilaafa macnaga langlajee amarkaas culamada qaar may kafasireena amru tahdiid iya langlajeede tawbiika langlajeed haydaareeya i guulguula langlajeede walaan suubireed walikuhelelata guul ahaan guulguula langlajeederan wal macnaa maybu ah idaa nuzica minka alxayaa sariig hadii lakoosiibi wa kunta mima wa kunta ad haatay laa tastaci anta kingxishoodan minalaankushoodan haati walaa turaaqibu ita hu allaha taala an ilaaliyaana fasnac ma tahwaa nafsuka nafta walijeeli samay min aradaaili humaati ale fain allaha tacaala wa reed yujaazika caleyhi wa ilahay reedka injaaziyeeye amru taadida lalijeed masalam sada faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ilahay o kal lankifadaw hinumaayo lankifadaw kufriyo ee kufro malisamarahayo yani mayba guulguula lalijeed saasu hadda guulguula lalijeed suubi wali fadaas reed yani walka injaaziyey saas may kale lakafasirahe amarka amar waa macnishana khabara langlajeel amar oo bimacna alkhabar ew fakaanahu qaala nabiyu soo eryalmiday idaa lam tastaxi anta hadii ad yani waa kay facalta falaasa maa shita walifado falaas hataa taqaca fi kuli fuxshin wamunkirin ilaa ad ku dhiido fuxshi iyo munkar kas ad ku dhiidre may wala liana cadama alxayaa sariigdu wahay sidii yuujibu may waajibay alistishaara fududaysdow i walinmihaaka yani kamamawow fi hadki laskaari astaari asturyaalka dhiriyawshilkama manaade kolka wali fado sameeyaso ay hoba ishoo dulkoowaay yani reed hooba sameyton reed cigaaba kinto reed baclisho meereno idaa lam taksha caaqibata layaali walam tastaxi fafcal ma tashaa falaa wallahi ma fi lcayshi khayrun wala dunya idaa dahaba alxayaa idaa lam taksha hadii adan koobsadaan caaqibata layaali hamiinyaalka irabtiyo hadii adan koobsadaan walam tastaxi adan xishoodaan fafcal ma tashaa wali fadaasa samey falaa maya walahi agdaargay ma fi lcayshi nolol dhahdiya kayrun mahaan wala dunya addunyana maha majaraas idaa dahaba alxayaa xishood hadii tabo kolka xishoodkaas yani umadoogi hor iyo saas in iska dardaarama jaren haddana laana diintan hoobkahoytin rasuulkana saasa in xishooda lambahanya gofka xishood ini lahaa xishoodka luuga ahaan alxaya maylkajeeda luuga ahaan ingibaalun waay wa khashyatun laabamo i obsa oo yani insaanka kadadaalaw naftis yani kadadaalaw wal onayo oo eedun hun marki uslaka arag wal eedun hun usoo sameeyo hooblaka arag iska laaba ma usu dhon oo obsadaw taasa lug ahaan hayaa lere laakin istilaax ahaan may lere yani hayaa khuluqon oo yabcathu calaa tarki lqabiixi wa ficli lmaliixiya lere dhabeeco oo dadka diraasa wal hun kutabaw shay wal fayli sameeyow shay dadka diraas taasa hayaa lere wa waana ayaga oona y mamduxgeena kaaso oo rasuulka ari alxayaa kuluhu kayru ari xishood dhamaantisba kayr lay ari rasuulka meelkale rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam alxayaa laa yati ila bikayrin xishood kheyrray lakooye ri manaa sharmo lakooye xishood kheyrray lakooye yani waa kay saas oo kale meel kalena xadiid kale may haay rasuulka ku ery sala allahu alayhi wasalam ina diinana hada laa yaslixu ila limustayin eri diinkan kan e man soo badaw ilaa lang mustaxyi lain soo bade mana yani wa kay saaso xayiga kolkun wal marki wal xishoode lilayi cilmo oo kale xaye oo koo reebaw oo cilmagii ada su-aalis koo reeba oo masaa'ili su-aalo diiniga hayti koo reebaw kaas malfadaw kaas madmuum kaas madmuum haddii masale ki iskaal galo ini kuxishooto malfadaw warsatolan baahanyi mana saas darti a caisha radialahu tacaala canha meertay nicmo nisaa bilaanga nicmo leh nisaaul lansaari bilaan ansaar ansaar bilaanti oo nicmo leh may weli makureebne xishoodsho can amri diinihina makureebne erti xishoodayen laakin diintiyo amarsho makuxishoodan warsadaayen taas kalkun fayleto manaa wali diinka saas mal kuxishooda laakin wali kale inaad kuxishooto xishood lahaado korka xishood lahaado nabaahaye yani wa kay mayla sheegay hayiga oo xishoodka kanka yar may wa aclam ogaaw ana agala alxayaay xishoodka anka yar min allahi lakuxishooda huwa allah yaraakaw ilaahay inikin aragna xaytu nahaaka meelkooreeb kin ka aragna wa walaa yakiduka ilaahay kin gwayna xaytu amaraka meelka amri kankiyar horta xishoodka kaasun ana meel al meelhumaate ilaahay baka aragahay adartoo kutab wal al wali ada wanaag ena samayt ilahay baka aragahay ad arg xishoodkaas ankiyar laakin wakamaaluhu kamaalulxayaa xishoodka kaamil ahaanshidiis maybuwa yani anlaa turida biqalbika galbaga inaadn doogna bisiwa siwa laa ilaha eyrsa doogna may la weriyey rasuulka sala lahu alayhi wasalam asaabtis maalinto ini ngari istaxyo min allahi xaq alxayaa yeer xishooda ilaahay xaq o xishood oo dhabe ku xishooda rasuulka waradada dalika miraaran maryaaliya saaska nag nabi asaabta merena inaa lanastacyi ya nabiy allahi sare ina un lanastacyi xishoodana ya nabiy allah ilahi nabi she alxamdu lilah ilahay mahadle xishooda qaala nabiy naumay golay laysa daka kaasna xishood walaakin ilisticiyaa xishood min allahi lakuxishooda xaqalxayaay xishood dhar lakuxishooda maybua an taxfada ra'sa wama wacawa madagan inaad xifdid i wali weelayaw walbadna waan taxfada albadna oloolad i wama hawa oloolad i wali koobasna idaan xifdido xaaram i waxyaalan jilin wa wa an tadkura almawta moodna inaad xasuusato walbalaa dhamaado oo gabrigii marki la gal labaaba hadalka daarsamaw inaad ruma yani waa kay xasuusatua faman facala dalika lanki saasame madagan i wali weelayaw caraba weelaye sanga weelay dhig walaagasdon lanki xifdiyo oo yani olooladana xaaramanjilina xifdiyo moodna xasuusado inti dhimadaayo gabro galaw kadhamaado gabragaas ti xasuusado faman facala dalika almadkuur fakad istacyaa min allahi xaqa alxayaa rasul sala allahu alay salam lankusuge yani ilahiya kuxishoodi xishoodoodabe kuxishoodi macnaha rasuulka ka kanagnagi arantiyeede xataa abkaahum ilaa asaarta oohi xadiidkan may kasugnaaday arbacu min sunan lmursaliin afar walhaad may kumidayna mursaliinti lahadiri dariigiyaalsho o kumidayin atacaduru iscarfiyow lis udyo oo caraf le marsado walcarafa lo marsado atarf wanikaaxu guur iwasiwaaku rumaysado iwahayaa xishood intaaso may kumidayin ambiyadii hore kumid kumidayin wa falal yani fuleel langleer fuleel raximahullahu sheekh fuleel meeray shanwalhaad min calaamaati shagaya kumideyn shanwalaad dordoro calaamaadkeedia kumideyn alkaswatu fi lqalbi galba injegnaan wajumuud lcayni injegnaantiye oo ilmba ilahay dartisin booraan waqilat lxayaai xishood yara wrakbatu fi dunya adunya lajeed addunya lajeedad wadul lamali yadidilka la dheerayso antaas umre deeri doonta dheer antaasay kuliso may kumideyn aha calaamaatu shaqa dhordoro calaamaadkeedia kumideyn wa kolka yani reesaaso xishoodka saasaan fayleya sawama yuriya xadiska yani wa kay calaamaat yani wahay sawama yuriya xadiska albukariy imam lbuari raximah llahu ya wuri wa imam lbuari ya xadiska wuri xadiska mafidatemay kumid aha yani wa kay oo shareecadii hore oo shareecadii umadoodii hore shareecadiyo oo lanjidooyay o lanjidoy ununa wal ninjidooy lay hadi bi shareecadaan wal tanyeede khilaafo banjar hadi umadoogi hore may lanjidooyay oo dhagan jartay ida lam tastacyi fasnac ma shita saasaan bidi hor eri jire rasuulkana saasay yani waa kay saasay isun marki dem tangadulognon rasuulka tangadula kuriyahay bu hadii bangxishoodan umadoogi hor saasa kumid hayt marki liley saasa lan baahanyi mana yani walaada suubiyaas wala kuxishooda haawo ba in insaabtoy insamaytoy kolka shareecadii hor wali linjidoy unon walinjidoy lay ilaa waliba oonayo shareecadana khilaafo dhatis adila kelma shareecadii hor sa weela jirteen waliyo ninjidoy nool ninjidoyde may kale xadiiskan faaidooyey ashariicat lislaamiya yani wa kay shariicat lislaami nin haane yani owla sharaayin haan yani saaso xishoodkana ini kumidey xadiiskan kufaaidey sidahan imaanka kumidey alxayaa min aliman hadis araa jira xishoodka may kumidey imaanka kumidey tankel maybu aha xishoodka ma e lanka muslimka eh ini iro walmunkar e firi ma e xishood oo yani waakay kay saaso shay munkar hadi la sameeyo intiba reebo korta wal reebe macnaha maayo wal kuxishoode munkarkaya laku aamuse eh. ma eh wala laku aamusa macnaha munkar ma munkar wal reebe yani waa ka in hadalka ku afaysato ka hadal baadile baala lakusuubiya ama yani munkar baala lakusuubiya isku aamuska mae e macnaha munkarku mal kuxishooda wal sheege wal reebe mani wal imaniyaade wal reebe macnaha may wali rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam xishood shay yani may ku daranaay leeray gabir onayo bikaare golgolshaka jarta kudorna kucishood badana hadii shay oo baadil lasameeyo mis munkar lasameeyo ragono hadal jari rasuulka reeba jari kolku mal kucishooda wal munkar laakin wala kale yal kucishooda ishood kiimanka kumiday wa alxadiid alxaadi walcishruun xadiidkii labaati koowaad ruwiya mayl weriyey can abi camrin abi camr mayl kuriye wakiila mayl abi camrata abi camrata mayl kuriye sufyaan ibn cabdillaahi magaashay sufyaan ibn cabdillahi asaqafi qabiiladii saqafi lagnas bayd radialahu tacaala canhu qaala sufyaan kaasini kagooli kultuan mera ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisi kul dhelian lahanta indhe fi lislaami islaamka datis gowlan gool indhe golkaasoo laa asalu ana anin sualan canhu an ilgowli golkaso hadan hadan sualan haadkaasoo kayrakaada keyrka ahaadi qaala nabiy naumay kagoolay kul dhe aamantu rumay bilah ilahay rumay dheh uma bacda dalika istagim toosna wa rawaama yura xadiidka muslim wa weriy an abi camrata abi camrata abi camrin waaw dhaakriyo abi camrin le وaقil abi cmrata bilhailaki abi cmrata magaashayna sufyaan iبn cabdالlahi asagafi nisbat ilaa sakif qabila mashhuurasel nisbe qabiladaasa yani reebayin aya kudhaladaya yani wa kay saaso radia lahu tacaala canhu can sufyaan sufyaan kaas alakarhaadla nagda sufyaan saxaabi jaliile wa cumar iyo hataa caamilka dhikay sadagada oo daaif dadkiishay wadankiishay baafi leedahay zakadii oo ahaabiya leeray caamil ahaada jal marwiyaadka adi rasuulka kuwiri may deerahani leeray ilaashan hadiis oo kale imaamu muslim halin koo weriye yani kan hadi roognabu yani rawa muslim tanaley qaala may ka golay liya sufyaan ibnu cabdillaahi kulton mere ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo kul dheh lii ana lahaanta in dheh fi lislaami ay fi diin lislaami islaamka diintis datiya in dheh wa shariicati shariicati lislaami in dheh waulan kool halinko in dhe wa ey lafdan jaamican wa liumuurihi umuuri lislaam lafdiga oo islaamka dhon umuurtis kulmiyaw in dhew oo waalah eh oo dhankalana suaalan kul dhe liana lahantay fi lislami fi diin lislami inde qawlan qool jaamican liumuuri islaami wa qoolka oo kulmiyaw umuurilislam on kulmiyaw laa as'alu hata anan suaalan ana canhu an lqawli goolkasoy axadan axadan suaalaan axadkaas oo kayraka ado keyrka haadi in suaalan indhew oo anib ninbahadaan lankalin wal suaal hadalkaas bas ay filnaadaw hadalkaas kahadalaas hadal shaamil nagadoy oo ikaafiyaw lankal dhon hata walan warsadaan indhew qala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay ka golay dhul dheh ya sufyaanu sufyaanow dheh aamantu bilahi ilahiy rumaay dheh oo marki hada lilay aamantu bilahi ilahiy rumaay dhe lilay yani hordhaanbabus rumaysnaa ilahay rumaysnaa jadid imanaka ka dhikanta mana imanka rumaay imankaas ka yani waa kay usubaay e imanaka bilahi ilahay ad rumaayas usubaay misma e aamantu bilahi dhesmaylanjeede jid fi imanika rumaayoka bilahi ilahay rumaayaas bitafkiri bitafakuri kordhiisoy fi masnuucaatihi ilahay masnuucaati adkafikraas kordhiisoy dalanajeeda uldheeler amantu bilah ilahay rumaay dheh e jadid imanakaw imanka rumaay xaala kawni ka daakiran bilisaanika afkan adoo kusaas amantu bilahi afka kuaraas dalbagana kuxasuusanta imanka subaay dheeler uldhe amantu bilahi ilahay rumaay dheh e jadid imanaka imanka rumaay bi bi amantu bilahi bi bilahi kurumaay xaala kawni ka daakiran hal ad kusaas bilisaanika وamutadakiran halad kaasosumta bijanaanika galbigana kaasosumta amantu bilahi dheh markeeda saas erta bacdishe uma stakim toosnaawa oo maylka toosnaad hadal eedan dheero waana hada lahajamli lahajam laa kulmiyay lahajamci wa toosnaawa l oo maylka toosnaaday calaa ficli lma'muuraati waxyaalihii oo shareecada ka amarti ilahay kitaabshay ka amray mise rasuulka ka amri falaw sheenaad ka toosnaaw waijtinaabi lmanhiyaati waxyaalihi lakureebina kureebtoon taasa istigaama lere wa uma staqim toosnaa wa gaayat listigaama toosnaatu yoolshe wa nihaayatuha istigaamada yoolshe anlaa yaltafit alcabdu adoonki nin milacsine walba ng aragna wa ilaa kayr illaahi taala ng milacsan mana ilahay eyr shayba milacsan taasa istigaama lere walida kiila may lere saas dartiye laa yudiiku listigaamata ma awoodayaan ila alakaabiru dadka wawiyin o od ilahay diskimanka le dadkaasa istigaama awoodaan alai manaha istigaamada yani wala dhawma eh manaha qalbiga dhombo ilahay malan kalan gelin milacsan a anlaa yaltafit alcabdu ilaa gayr illahi tacaala adoonka ning milacsana ilahay eyr sha nvenyu wal ala wali lure eh, wali nafce eh, kuli ilahay laybs meel kalan milacsan taasa yani istigaama ledha fama istaqim toosnaa waay yani saas kalku istaqimtaas macnaheedi yo eedin macno dheer oo istigaamada yeede yani saas darteed hataa culamada gaar ma alistiqaamatu kayr min sabciina karama saas oo kale ah. istiqaamo halinto ad ilaahay kasiyo istiqaamo kasi yakinku khayr badan todobaatun karama ad hel todobaatun karama ad hel maykinku khayr badan istiqaama istiqaamada iyo ilahay diintiisa katoosnaad tawaa may weriyay xadiidka yani muslimun imaamu muslim ya weriya lilay mana wazada tirmidiyu imaamu tirmidi fihi fi lxadiidi may kordhiyay ziyaadatan muhimatan ziyaada muhimeye kodi wahya ziyaada nayba gultan mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ma akwafu ma takaafu calaya ma akwafu ma shaykan lanka obsa badinyi keew takaafu antaad obsadaas calaya ana korkay ana korkay wala in obsadaasa kan linka obsa badinyi keew faakada nabiy gobda bilisani nafsi nafsi nabiy nabag carab shee gobda uma gaala nabiy mare haada kan alang obsaday arin ana kan kan toosi may calaa ana acdama ma yuraaci wala oo ilaaliyow kankuwinan badan istiqaamadiis ilaaliyaw bacd alqalbi allisaan imiyay mana may wala lisaanka turjumaan qalbi qalbiga turjumaan wa may kale li weriyey abi saciidin alkhudri marfuucan laka weriyey idaa asbaxa bnu aadam ibnu aadam hadii waa bariisado qaalat ilaclaaw hubnaashay ma eraayana lilisaani carabka lahadlaayan ma ngarayan istaq ilaaha carabow ilahay koobsay fiinaa dhahdaan may weli fa inaka adoo carabka ata in istagamta hadii toosnaato walfayl ada kahadal istagamnaa unona toosnaadaan wain acwajajta hadii ad carabki ato goloosanto walhun kahadalon iwajajna unona goloosnaan kalku istigaamada yani galbagalaku istigaama yani galbagaln toosnaade afkana walka toosnaade wal alwal ilahi kafari afartoonadaas walil koreeb kureebtoonadaas istigaamada saasa may wa yani wa kay xadiiskan tusiyey mufidaadka kumidaha imaanka saxiige may sheene istigaami sheene oo maylka toosnaade tawxiidka ilahay lakatoosanaade nafci i lor ini ilahay lay nafci sheena lorno ilahay lay sheena lakatoosanaade yani tafakur iya lamuujiye ilahay sanaacadiis lakafikiraw dankal yani wa kay masalan ba hadalkan hada hadal oo mayb wa jawaamiculkalim rasuulka hadalshay kalimiyaalo oo waljamciyaanka hadal jarileeriya kumidaya adeska kalaamna mayb waa khayrulkalaami maaqala wadala leray kalaamkan khayr badan mayb wal al waliyar oo walna dadtusiya hadda rasuulka mayle hadalkan kagaabiya aqul amantu bilahi uma staim antalekagaabi hadalkan kolka macno dheerka fidhi istigaamada eedguud macnaasha eedan wiin mana yani istigaamada ye macnaasha eedan wiin istigaamada may bu ahaa may waafaqsanta wal alwal ilahi ka amri ini yani waa kay adg ka joogsato istigaamada alistigaamatu mutawaqifatu may kasuruntaa istigaamada calaa ma amara allahu tacaala bi kama qaal allahu taala ilahi sriyari o kale fastakim kama umirta ilahi riaayt fastakim toosnaaw kama umirta kol istigaamad may kasurmaasa ilahay amarshi waman taaba macaka adi ilanki tooba sheenob istigaamadaas way hela istigaamadaas yani warian ka amri warian ka amri sidi lakin amri an toosnaaw al mana walaa tadgow inahu bima tacmaluuna basiiran wa boogiyonyo kibir insuubideen maywal ilahi walalwalis insuubiyaasan ilahay argaayo istigaamadaas kalku yani wa kay rasuulka iraayo sala allahu alayhi wasalam ma el shayabadni hudun waamtaaluhaati lahayo hud iyoonayaw amtaaliyaya irooyan iro oo sheenan eri rasuulka sala allahu alayh wasalam hud suuratu hud manaa markin lijeed man lijeede fasabin kama umirta tan an lijeed hud iyo amtaaliyaye iro oo sheenan eri oo mey fasabin kama umirta taasay taasa irooyti eri manaa istiqaamada silan hela eed macnaa shen dheer manaa kolka istiqaamadaasa lan baahanyi walal wal ilahi dadfarina la fartoonado wal ilahi kureebina lakureebtoono istaqimta saasu manaa uma istaqim toosnaaw cala ficli lma'muraati waxyaalihi lika amri falowsha katoosnaa wajtinaabi lmanhiyaati waxyaalihi likureebi kureebtoomawsha kutoosnaa yani sa rasulka indardaarmiyal ruwiya may baluuriyey yani wa ka alxadiu thani walcishruun xadiidki labaatan ilamaad ruwiya mayluuriyey an abi cabdillaahi abi cabdillahi mayl kuriyey magaashay jaabir bn cabdillahi alansaari leraay radi allahu taala canhuma ana rajulan rajulkao yasala huwa rajulka suaali rasuul allahi suaali sala allahu alayhi wasalam faqaala rajulki mereerta akbirni in waran ida salaytu hadina tukdo asalawaati shanta salaadood tukud salawaadkaas oo almaktubaati la fardweel wasumtu ana soomo ramadaana soom waaxlaltu an halaalkawaaldhado alalaal halaal halkawaaldhad waxaramtu lxaraama xaaramna xaaramkawaaldhado walam azid anaanan kordhine calaa dalika almadkuuri madkuurkaas kaasi anan kordhin aadkulu anaana galay aljanata jina galay qaala nabiy naomay kagolay nacam haa rawaamay wuriy adisana muslimu awri wamacnaa xaramtu lxaraama xaaramta xaaramka waalid macnaheed maybua ah. ijtanabtu an kudheeradohu alxaraama waay wamacnaa ahlaltu an halaalsado alxalaal halaal halaalka waalid macnaheed maybua ah. facaltu anafalhu xalaalki anafal muctagidan haal an ictigaadiya ilah xila alxalaali xalaalka siga exlishay ictigaadiyawa an abi cabdillaahi kunyadiis abi cabdillaahi saxaabigi leeraay mail kuriyey magaasheena jaabir bin cabdillaahi jaabir bin cabdillahi leeraay alansaari reer ansaari lang nisbay radi allahu tacaala canhuma usiya usheelakaraadanaada jaabir may haaye min akaabir asaxaaba asxaabtaba win ya kumidey wa ha shay oo cabdullaahi e uxud yalka shahid waali yani wa kay masalan ba rasuulka sala allahu alayhi wasalam onog shay oo jaabire cabdullaahi marki la shahid waali arishay jaabire may ngaray hay bunay alla ubashiraka makin bishaareyhay o yari ana allaha caza wajala ilaahayba axyaa ini noolay abaaka awka oo cabdullaahi e noolay faqaala ala subxaana wataala kagooli tamana wali fadaasa tamani cabdullaahi o awka leri faqala cabdla faqaala cabdullah ya ka eneray atamani an atamaniye ya rabbi rabeyow an tawcida inaad nagdo ruuxi ruuxay ing nagdo watarudda inagdo niyan ila dunya ing nagdo xataa ubtala ana an laha oo dilaw maratan ukraa laha oo dilawa taasa aw ka tamaniyo aw ka shahiidnimadan heli bacdishe may eedan tamaniye ini addunya lahangnago ilan shahiidnimo addunya lalakeelay hadin addunya nagdo hadin shahiidnimo labaad ahel taasa aw ka tamaniyo qaala markaasa alla subxaana wataala meeray ini galaytu an may xukmiyey anahum ana ahl lamwaati moodiyaalka helkooda laa yarjicuuna nagadaan ilahy la dunya addunya ning nagadaani ilahayna saasa er awka faliiladaasa shahiidnimo ka heray iya rasuulka dirdaarmin sheegi awshi cabdullahi may kadhimiday shahiidnimo uxud iyo yani dagaalki uxud kadhimiday ana rajulan rajul rajulkaas magaashi mayli sheegay annucmaan binu qawqal nucmaan binu qawqal iya laraay rajulkaas magaashi nucmaan binu qawqal saxaabi waay lahu sucban washahida badaran yahaadare wakutila biuxudin alika dili yani wa kayhin shahidan yahaal usayr radi allahu taala canhu wahuwa alqaailu fi hadi lwaqca aqsamtu calayka rabi lciza laa tugiibu shamsu xata adaa yani wa kayhin bicarjati hadihi khadra aljana lageraayo faqaala nabiy mer ina nucmana dana billahi caza wajala khayra fawajadahu cinda danihi wa falakad ra'aytuhu nucmaanga aragyeeri rasuulka yadha u soo dareeraw fi khalraaiha khalraa ljana janada agaarsa soo kadhaha dareerawa aragi maa bi arajum jiisman gabna jiisnimadin jina marka jiisaayo jiisnimadin kutabti saari rasuulka sala allahu alay salam kolka rajulka isugahayo ana rajulan rajulka nucmaan bin qawdin yasala huwa rajul may suaalay rasuulalahi suaalay sala allahu alayhi wasalam ay sala suaali rasuulalahi masala nabiy aa faqaala rajul rajulka ilahu linabiy may ngaray araayta istifam بمaعna ااsتkباr abr dalow abirni yakdik arayta abirni in waranb ida salaytu hadii ana tukdo aلsalaوaati شanta salawaatka ee mafruulaatka ana tukdo wasumtu ana soomo ramadaana shahra ramadaana bilin ramadaanna ana soomo وaxlaltu an xalaalsado alxalaala xalaalna xalaalsado ee اctiqadtu xilahu xil xalaal xalaala xalaalnimadi an ictigaadi wal an wali waajibe sameeyo xalaala xalaalnimadi an ictigaadi وxaramtu لxaraam xaaramna xaaram isku kuweel وlalwali xaarameyn xaaramnama ictigaadi e اctigadtu xurmatah وامtanactu minhu وxaramtu xaaram kuweelo alxaraam xaaramna xaaram kuweele walam azid ana anan calaa dalika almadkuure madkuurkaas kaase korshay shayan shay min adaacaati anan kordhin hadda ma sheegna zaki iyo xaj ma sheegna lamadaas ma inka dar yani arkaan lislaam kamsa bahayna licadami fardihima xinaydin waktigaas fard waa na korto walaw san darwa may lay sheegay santa salawaat ramadan sooma wali halaale halaalniman itigaadi wali xaarangnin xaarangniman kutaba walam azid anan ziyaadine ala ma dalika almalkuuri shayan min adaacaati war sun e kalan kadarnay haan leena samey zaki xag mi sheegnay mal fardaan waktadaas misma e manaha wala usan sheeg waay maybua usuuba wal zakada lang oo maal gabo kuwaajibaas xajna lang maal gabo kuwaajibaas kolka wala usan sheeg waay maybuaha nisaabkiya waay istidaacana maqabna lamadaas taasaan sheeg waay walam azid anaan kordhin ala dalika almadkuuri shayan kordhin adul adul alifstifaam ya macduf adul ana galey aljanata jina galey mana yani jina galey marki lei min gayri sabki cadaabin an oo mirkalanka dhaabagna cadaab hangmarna si toosa jir tirada yani waa kay dirasa an galey jinadan galey qaala nabiyu nahu may ka golay sala allahu alayhi wasalam nacam ha tadkuluha adoo milka hangmaraani galasale mana kalkun fadilo eedan win waayo waajibaadka taasdan gududo fadilo eedan win yanaglasaliley mana yani xadiiskan hadda maylaya ahe oo yani camalkan ini jina dadjeeya iyo xadiiskan tusiyahay oo xadiis hadda saxaabiga mayleri haddi ana shantay salaadood gududo oo mafruulaadka ah eh. ramalaankana ana soomo wali xalaalena xalaalsado wali xaarameena xaaramsado wal kalan kordhina jina galay galaasa leri mana walaw sadi jilad geliyahay kolkumey camal saasa tukiya xadiidka xadiid kale sugnaaday axaadiis saxiihaadka sugnaadiya jiraan kabaairta bacdigoodi ini jina galow dad ku reebeen yoona jiraan baraabagooyo oo kale iyo kibir oo kale iyo waxyaalo saase yoona jinada galowsha dad ku reebeen jiraan masalan kolka yani saas wa hadii leero masalan xadiidkan kan may faaiidooyey camal soobon ini sabab ankanagadaw jina galowshe iyo xadiiskan faaidooye hadi le maca anahu habata yo sugnaatin lagab rasuulka sala lahu alayه wasalam iner lan yudkila axada camaluhu aljanata rasuulkeen lan yudkila magiliyaw axada aad camaluhu camalulahad aljanata magiliyaw rasulka antan xadiiska hadina mayna faaidooyahay ini camalka suubon sabab dadankanagao jina galo xadiiskan rasuulkana mayley lan camal shay jina geliyaw majar lamadi hadis warkoya hata asaabta maren walaa anta adi dhonga ya rasuul alah adi dhong hata amalka jinama kageliyaayo rasuulka mere sala lahu alay slam walaa ana ani dhong hata amalka jinama igeliya ilaa an yatagamadani allahu bifadlihi waraxmatihi ilahay hadii igalaysado fadli shay raxmadiisa igalaysado ma e lama hadisiskorkoen koona mayley camalkaas suubun hadiana suubi jina galay ha galaasa le anta rasuulka mayley sala lahu alay wasalam lang camal jina jeya majar lamadi hadis wal iskorkoen lakin mayli kadaawayey ha camalka oo jingalow sabab anka nagadaw dad anka nagadaw kan la agbalaw mana camalka wal suubiye suubiye horta wal suubiye laakin camalki maqbul iyo kayru maqbula nagade na dhiig hortalankan salaatukudo soomo xajo walashina maqbulan naga kolkan oo dadka ahlulaahiga ge ihamin lifikiraayan un hadda fikirken tanyada ku yarta mana wafun santa oo dadaalo tukude be salaado markooba kudhiido gebgebsiyo usa tukudo isku dareer reed bes fikir kal iyoonayo walkoo aqbale mise malkoo aqbalna murugdiya makajarto manaa kalku wal eedna murgoodo oo lakaxisaabtamo mana may wan ambiyadii ilaahay oo oo kacbada dhisaayan oo camal fayl kadheh jiraan yado aysadaan haddin ilaahay sii tugayan rabbana taqabal mina iya lin mana ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal kacbadi adhisaayan kolkan yani wal eedla kado aysado markaas ilahay la tugo ilaahu acmaalan aqbal er waay kolkan yani camalka oo jinada an sabab nagadaab camalka maqbulka ew camalka maqbulka kalku maqbulna isku dheh maqbul wal na kasbada maya raxmat llahi tacaala ilahay naxariisi islamkifado wal ku aqbale inama yataqabal llahu min cibaadihi lmutaqiin wa yani wa ka ilahay may ku aqbalay han mutaqiin kalkun qabuulkaas ya raxmada ilaahi eh amarka kalku may hanwada mey jinada galawsha ini indhiyaana ilaa biraxmat illahi taala laka dhiya horta camalkeeda soo bidi am marki sabab king nagdaw jinagalowsha sabab king nagdo ay akbale kolku ilahay akbale akbalawki may nagdi raxmatu min allahi kolkun jinada si kale malka galaw ilaa raxmad ilahay leelka galaw reed mana hadalka saase an kahoosade mana raxmad ilahay leelka gala le an hoosade marka ilahay amalka akbalo ilahay king naxriis markaasu bacdile reed adin camalki ka sabab king nagda jinagalowsha yani saas wa ahe kolkun yani wa kay may leya hada saxaabigan jaliilka e yani intan hooba sameey jini galey galaasali mana kolka camalka soobon ad maylifadey gofka doonka eh wal al waliba dadaalow dadaalo camal e samey lagoy yani fanas'al llaha tacaala ilahay may su-aalanay eh, alihi alkarim almanaanaha an yujiirana ilahay ini noo badbaadiyo min annaari noo badbaadi daar alhawaani daraawka daartisa waan yudkila ilahay na una nagili aljanata nagili maca la ridwaani eh. bijahi nabiyina muhamadin sayidi awaladi cadnaan sala allahu alayhi wasalam iya ka xadiidkan kan rawaamay wuriy xadiidka muslimu imaamu muslim iyo wuri xadiidka may buaha xadiis cadiim eh ho mawgac shay eedan wiin waay islaamka asal shay iyo nagashadiisna xadiiska aka wareege may weley islaamka may kakooban ya sadwal haadiya kakooban ya afcaal iyo yani qalbiya iyo badaniya iya kakooban ya afcaal oo la suubiyo oo yani ficilki ah eh. afcaal afcaalo la suubiyo ya maingibsamaas lamaingibsamaas afcaallosuubiya ima galbiyatun inihad o badaniyatun inihad hadana wakulu minhuma afcaalas oo galbiyada misbedelida tikasaba ima madunun fihi wahuwa alxalaalu aw mamnuucun minhu wahuwa alxaraamu kolka kofka shaksiga hadii xalaala halaal kuweldad xaaramtana xaaram kuweldado fakad ataa bijamiici wadaaif diini diinka wada yani wadiifadiis i shakadiis oo maantiya lakoori jinan usoo aamin ee gale reed manaa wa macnaa qawl nucmaan nucmaan qoolshay macnaa shay wa macnaahu macna alxadiid wa macnaa xaramtu dha wa macnaa xaramtu lxaraama macnaheed ey axlaltu an xalaal yani xaramtu lxaraama macnaheed maybua ijtanabtu an kufogaado hu xaaramta kufogaado ey taragtu kutab hu xaramka kulahu kutab anoo xaaramkamidsi atigaadiya wa macnaa axlaltu lxalaala xalaalla xalaalsadon maybua facaltu anasal hu xalaalki muctaidan halan ictigaadiya yani xila huwa xalaalnimadiis ano ictigaadiya inaan suubi wa macnaheedina saasa yani waa kay nagdeen wamacnaa xaramtu lxaraama macnaheed mayba ijtanabtu an kufogaado xaraamta wamacnaa ahlaltu lxalaala xalaala halaalsad macnaheedan facaltu an fal hu xalaalki muctaidan halan ictigaadiya xila xila xalaal xalaaliyeeda xalaalnimadi ano ictigaadiya wa yani wa kay xadiiski sun mayba kufaaidaysadaani nawaafil kutabawsha ini jaaizatu sunod oo saaxiibsheena yani waa kay saas oo kale waay hadii ba istikfaaf ba sunada ninku tabaan sunada walalwali alwali suna e eh, waajibka markeed hagudut bacdishe sunada lakutabo isku binawsan iley mana maan malang igaabaw lanka sunada kutabi may sunan samey waay malang igaabaliley mana may saxaabigii jaliilkahay adumeeraay hadii ana wal alwali waajibaadena tukud soon ramalaan e soon walkal an ziyaadine wala kalmayna jees salaado suni leta raatiba leta adkaar la akriya walata soonka kadalika soon suna jar walaagi dhong ma sheegn wali waajib ay shantay salaado tukado soonkay ramalaan sooma walkalan kordhineed jina galay galaasalari mana kaluntaas may daliilingata nawaafil kutabawshani jaa-izata saaxishana lanin igaaban laakin haddii saaxibka sunada kutabawshe usa fududaysa un kutabahay markaas gooni sheeg macnaha suna mala fududaysadaw sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam mala fududaysadaw walka dhagame waan aakhira hadii laseeda jinadii galaw sharto faraaili walka gale laakin walalaka shal horumara sunadaaso mana sida hadii kitaabka akhirshee ninsheena doono odoonkay makazula usoo suna ah, yani camal falaw ilaa an yani kujeeradaayo xaafida samci xaafida basari xaafida rijleena kunagada adidkara o kale tan kal mayb wa xalaalla walal walilaahi xalaal weeliya ah, xalaal eh xaaramna mayb walal walilaahi xaaram weeli shakso maka hadalo kor shaygin ani xarimi ofero kor male shaygan ani halaal welig ofero koron male ataxliil wataxrim lilahi tacaala wala halaalka wela ilahay isku le wala xaaramka welan ilahay isku le mana may kale xadiiska kufaa'idoysadaane faraa-il ini liska mashguul awalan faraa laka mashguul yani awalan ihtimaam la siiyo faraa-illa eelanka la ifdi ya xadiiskan faa'iidooye may wala jina laka deerey tan kalen manaha xadiiska may ba oonayo dadka buraarjiyay kale nawaafilana la gudadiyaan amar laruri ew faraa-illa hadii naagisa nagadaasa wali laka naagis laka may suno kolku faraa markeed guduto bacdish horta faraa-il waajibo sunantina guduton eeda muhiimngas may welay faraa-ilaas wali iyo sunadaas laka kamile macnaha yani waa kay saaso oo may kale xadiidka yani lkufaaideysaday axad inti lanka kufr xukmiyaan axad lanka kufr gaalnimo lanka hugmiyaan oo giray shahaadateen ka geri faraa-illa maktubadana gududi ofkan hoob shahaadateen shanti salaad nka laawane walal wali waajib eh, ho s waajib ebas eh, gududow malka gaalnum xugmii koro lilmana gaal mal er koro alxadid thalit alcishroon xadidki labaatan i sedahaad ruya may lwile abi malikin abi malik mayl kuriyay magaashayn alxaris bin caasim xaris bin caasim alashcariy saashayn ashcri lagnisbay radiallahu taala canhu qaala xaris bin caasim ina kagooli qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagooli adahuru isdaahiriyowka shadr imaani imanka nisiyey way aduhur way aduhur istahiriyowka shadr imaani imanka nisiyey way walxamdu lilahi kalimadan alxamdu lilahi e tamla hiya kalimadan alxamdulilahi buyase almizana miisankiya buyas wa subxaan allahi kalimada subxaan allahi ena i alxamdu lilahi kalimadan alxamdulilah ena tamla-aani lamadiyo buuyaya ma bayna asamaai waalardi samadi arada dhahdi olihadiya buuyaya o tamla kulu waaxidatin minhuma lamada tikastaba buyase maa bayna asamaai walardi samadarada dhahdi olihaadiya buyas oo loo sawaabsho la miisamo fadi samadan iyo arada buyi faden alxamdulilah leerti wa sawaabka laku helaw wasalaatu salaada nooron noor waay wasadagatu sadagadana burhaanun xujo ay wasabru sabarkana diyaaun aftiin waay walqur'aanu qur'aankana xujatun xujo oo lakaada king e waay o calayka xujatun calayka xujad korka haati waay kul naasi dadka dhamaantoodi yakdu huwa kuligi kalahe fabaayicun fa minhu min annaas dadku may kumid aha baayicun koo beeciyaw nafsahu naftis beeciyaw fa muctigu hurooyaw ha nafta hurooyaw o muubigu hilaagaw ha naftiyada hilaagaw tawaamay uley xadiiska muslimga weli an abi maliki abi malik mayli kuriyay magaashi alxaris xaris ibnu caasim yalankasay magaashi mashhuurka abi malik kunidis wa alxaris bin lcaasim alashcari eer ashcari lanisbey radi alahu tacaala canhuma qabiilatn bilyaman kasugnaatay wa yugaal lahum alashcariyuna lagnisbay wasaxiu anahu ayru abi musa alashcari almashhuur mahaan macnaha kunyadiis liana dalika macrufa bikunyatihi wahada macrufu bismihi laa bikunyatihi mana xarisa mashhuurkaylanka xaris binu casim iyo mashhuurkayma abi malik kunyadaas mashhuurmka ah xaris binu casim alashcari radi alahu taala canhu qaala xaris may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka goolay aduhur isdaahiriyo aduhur bilami daay daado lagod dahuro lero daado la kordho dahur leer biyo lakawaysaysadaa oo malka gobosada dahur leere daado la kordho laakin hoob lagodo maylin lajeed waysada naftiye goboymada naftiye iyo duhur lang lajeed aduhur isdaahiriyo looga ahaan duhur horta hoob leer atanazuhu watadahuru lisna lis lisdaahiriyo walba xadasa iyo walba nijaasa iyo walba haydaariyada sunadiifi taasa dahuur rere lugaan laakin sharciyan dahuur maylan kase ficlu ma shay falaw shay dahaari lere yataratabu caleyhi alaama ma korshay karotaba ma ibaaxatun walbinaayo wal ad walibaad hadii samayto bad salaad kutukudu korto hana sa dahaari lere sida waysadii iyo goboymidii iyo tayamumkii walalimida ah kolkun yani adahu adahoro isdaahiriyo shadr limaani imaanka nisiyey waaye rasuulka sala allahu alay slam ey nisfuhu shadr macniyaal badanka koyas shadrho bimacnaa jiha e jart shadrho bimacnaa bacla jart shadrho bimacnaa nisfig hadati niska hayto addohooro isdaahiriyo shadr limaani nisfulimaani imaanka nisfiyey wa yani imaanka oo kaamilka ah nisfiyey manaa may wele imaanka khasliyaalo fara badan axkaam oo mutacadide aya kakooban yihin niskooshay kalku isdaahiriyo kumana may wele may haboona tanazuh lanka isnadiifi oo may waha isdaahiri walalwali lakureebi kureebtooma walalwali onaya lafarina lakooy mana kolka adduhur isdaahiriyowka shatru limaani imaanka nisiyey wa adduhur oo bimacna lugawi sharci hadii langejees bimacna lugawi hadii ay shaamilun lijamiici shadri lawala shamliye yani adduhur isnadiifiyow roob langejees walbadan ha gale miska dhong markaas koye oo yani may jarte addohoor oo hadii wayse lang lajeedon may muctamil aha ana almuraad bidohoor alwudu sharci in langlajeed waysada sharci langlajeed wa bishadr in langlajeed jus langlajeed markaas macnaga markaas may nagde addohoor ay alwudu wayse oo shareece e eh. yani waa kay waysada oonaya yani waa kay shadr limaani jus-un min asalaati manaa juz-un min asalaati salaad juz kumid ew saas oo kale nagdaas mana oo yani isbaaq lwudui shadr limaani midaras xadiis ajr waysada kamilowsha e ikmaaluhu shadr limaani i xadiidu tirmidi eraay ajr alwudu shadr limaani eraay alwudu waysada shadr limaani shadr salaati salaada nisya waay ama salaada yani waa kay diib kumid e waay oo may kala jara alimaanta oo bimacnaa salaadan lajeedon yaani jar imaanta naftiyaba oo salaadan lajees kama fi qawlihi tacaala wama kana allahu ilahay mahana liyudiica ini halaayaw imaanakum salaatakum anglajeed mana wa kay aayadaasan dalil ya macshar asaxaaba baytulmaqdis ya intukudi jiran asaabta hordhan markaasa mareena dadki oo dhimaday inti baytulmaqdis intukudi jiran salaadiyo saliweel markaasa ilahay aayadan hadiji wama kana allahu mahana liyudiica imaanakum er ilahay salaadin mahalaayaw salaadii baytulmaqdis intukusi jarteen mahalaaya markaas wayakunu shatru may nagde xiinaidin bimacnaa shari nagde markaas hadii alwuduo aduhur tuba bimacnaa alwudu dhero shatru limaani alimaanna salaada kafasir markaas may nagdaas aduhuru ay lwuduo weysada shatru limaani shardu salaati salaadi shardisha manaa marka fasirka saasa kuel aduhuru ay lwuduo weysada hadii saasa kafasir oo bahaar waysada kafasir aduhur ay lwudu waysada shakr limaani alimaani na salaad lakafasir sad hadda liyudica imaanakum ay salaatakum ilahay day salaad lakafasir aduhur ay lwudu waysada shakr limaani shard salaati salaada shardisha salaada shardisha may kumid aha waysi kumid ah taas walka fasri maana hadii sidii caamla kuwadoon aduhur isdaahiriyo oo caam eleron waytidii hagalaas gogoymidii hagalaas wal al waligahumaate isku nadiifido galbaga nadiifka dhigdo hagalaas aduhuru hadii laro caamla kolan wedma adduhuru dahaarada oo dahaarada caamka isdaahiriyowka shadrul imaani iman nisjay waay sidii lakuwed nisme duhur bimacna alwudu dhe shadruna bimacnaa sharda dhe aliman bimacna salaad dhe adduhuru alwudu waysada shard yani shadru imaani shadru yani shardu salaati salaada shardishay waay taas noolka fasri macnaha kolka dahaarada badantaa dahaarada ma ngiibsa maase dahaaro waajib e dahaaro suna e eh. dahaarada onay mustaxabka maybua gudooymiyaalka oo sunada eh, oo kal weysada loo eh, subaay oo dahaarada waajibkana maybua giibsa maas qalbiye dahaaro qalbiye i dahaaro bedaniye intaasaan giibsa maas dahaarada onay yani waa kay oo xisadka laisku nadiifi tan qalbide xisadka la nadiifiyo kibir laisku biyo isla wiina la biyo istutus laisku saaro waxyaalahaas dahaarat lqalbiya lere mana abaharat lbadaniya niyanmey nijaaso oo bedankaan isku nadiifiyo la weysaysado la gaboysado la gebgaboysado kulli iska dar addahooro shakr limaani nisfu limaani wa imaanka nisiyey wa ay yani waa kay saaso kutab kalimadeede walxamdu lilahi de walxamdu lilahi kalimadan alxamdu lilahi e ay hadihi lkalima waxdaha kalimadan alxamdu lilah ilahiya mahad kamil skule adeerto sileediye yatamla buyaseri rasuulka sala lahu alay salam alimaana imaanka ya buyas almiisana miisaanka qiyaam ya buyas kalimadan oo alxamdu lilah bes adeeraas ilaahya macadkaamida iskule intila doon amaane wa ilaahay ley adeerta macnaashe hadii wal miisameylero miisaanka qiyaama buyaseri rasuulka sala lahu alay salam saas oo kale wa subxaana allahi miisaanka qiyaam miisaanka jar macruuf waay mana hadhowti qiyaamaha dirideer walal miisama ma ay wardhadyaalka oo walalka abtugaha lamiisamey ma eh acmaalla ada la lamiisamey yani waa kay saas wa tan yade yani waa kay ulmada si khilaafaya in aladi wakiila maylere ina aladi yuzanu asaxaaif lmustamalatu calayha wargadyaalka oo wala ada suubidi kagoranyin wargadyaalkasa wargadala buyahay malaaigdi wala gorhaynugda wargadyaalkaasa miisan kala saarel yani saas وydl لذalika xadيث الbadاqati xadيث xadيث الbadاqa leedahay xadيث kasana daliiln xadيث kas dheer hoos ku sheegahay manaa kalkun yani saaso ilahay ma eray miisankaas inti jaro aayad kalka sheegay وanalacu lmawazin القصa ilahy unamay diyaane miisan onayo cadaale iyo diyaan hadhowti lan ba acmaalisa lamiisame وalawali adasubidi oo dhan walmiisame wa faljamcu lilacmaali acmaalana kulmiya markaasa lamiisame manaa lamba amaal amalka kheerka i kan sharteeki badoodo la fiiriya mana wa subxaan allahi kalimada subxaan allahi e i alxamdu lilahi kalimad alxamdu lilahi e lamadaas kalima tamla-aani lamada buuyaya lamadiyo acmaaliyo hadii iska dar buuyayan er sawaabso hadii miisaan lan weelo jurmo lan weelo fadi buuyayan maa bayna asamaai walardi simadin yaradan dhahdiyo walihaaya buuyayan misma e si owtam law owta bishaki min araawi fi samaaci lafdi ladiis shaki hal huwa bitasniya haaya misna e aw ilifraad iyo haay shakadana nabag heshema ku ahaan sala allahu alayhi wasalam ay walay malag nisbay kor rasuulka shaka malag nisbay kor dadka oo gedaala ku jiraan asxaabti taabiciinta dadkaasa shakiye ma rasuulka ma shakiye lanka lankan xadiiska weriya waa shakiye mis lankisakuriya sii shakiye lanka kale shakiye shaki melay kusooday ma rasuulka ma shakiye sala allahu alay wasalam shaki malan tiidi kor wa la lishaki min anabi ma aan lianahu laa yajuzu mabina an yunsaba shaku ilayh ila nabiy laba shaka lantiri mabina kolki shakraa marki laleeyi ruwaada wuriya shakiyaaya rasuulka jamci ka hadlay mise mufrada ka hadlay ka shakiyaaya tamla-aani musana ma ah o tamla-una mufrad maaha lamadanti rasuulka shaki ti ka hadlaya ye shakiyahay raa lamadaba sheegi reersi oo usun kadhiina be kadhiin wa subxaan allahi kalimada subxaan allahi e walxamdu lilahi kalimada alxamdu lilah e tamla-aani lamadaas kalima buyaya ma bayna asamaa'i walardi samadi arada dhadi olihaadia buyaya o tamla'u hiya ay kula waaxidatin si kastada buyas wa o tamla'u hiya kula waaxidatin waaxida kas oo alxamdulilah shareediye subxaan allahi shareediye ti kas wa tamla'u kula waaxidatin waaxida kasta buyase ma bayna asamaa'i walardi samadi arada dhadi oo buyas wa oo hadii jurmo lan weele fadi tawaabkali kuhela kalimaadka samadi dhulka buyi fadin umana sigiman layin ilahi agdis giman ka layin wasalaatu salaada salaada oo arkaantiya iyo shuruudadiya iyo manduubaadka iyo aadaabtiya oo kaamilkeeda lakoy nuurg nuur a lanka saaxibshay wajishay nuuriyaas galbishayna nuuriyaas mana gabrishayna hadhowti nuurayaas maxsharkana nuuriyaas nuur wa bacdu salaf meerena man sallaa bilayli hamiinka lanki tukdo xasunaa wajhu wajishay wanaagsanaade binahaari eren mana hamiinka lanki tukd hadis mee bacdu salaf hasaas ka hadle yani waa wa kasaas sankeel may buahan lanka musallaga e galbishay may ka nuurase kaabtinase anwaarulmacaarifi walmukashafaat macaariftii oo ilaahay la ogoonso i mukashafaadka galbishay ka nuuras lanka salaada tukado may weele galbishay may khaalo ku ahina wal al walishawaakile galbishay khaalo weele yani waa kay masalan ila rabigii samaawaatki aradan abuuriya qaabile yani saaso hadiis kale may kasugnaade asalaatu marlaatun lirabbi salaada may ridageliyaasi rabag waxub lmalaaikati malaaigdina jeela salaada wa sunat lambiyaayi ambiyada ilahay sunadi o salaada wa nuur lmacrifati macrifada nuursha wa aslu limaaniy salaada wa ijaabat ducaai duada jiibowsha salaada wa qabul acmaali acmaala agbalowsha salaada wa barakatun fi risqi risina barakeeyaas wa salaaxun alalacdaai rodowkana hubaeta wa karahatun lishaydani shaydaanna ka hade salaada wa shafiicun fi shafaaca salaada bayna saaxibiha saaxibsha i wa bayna wa bayna malik lmawti malaklmowt hadiyo shafaacaas wasarajun faanusa nagdaas salaada fi gabri gabri shaks ilaa ywm lqiyama faanusa nagdaas faida kanat ilqiyaamatu qiyaama dildeer kanat isalaatu salaadimay hadas dilan hadas fawgahu lanka tukada korshe oosg nagdaas wataajan duuba calaa rasi lanka tukaday madishe duubang nagdaas walibaasan dhariya calaa badani lanka tukaday libaasang nagdaas wanuuran ang nagdaas yasca soodaw lanka tukaday bayna yaday horti soodaw nuur hortis daleelang nagdaas wasitran baynahu wa bayna naari xijaabang nagdaas waxusbatan lilmu'miniina waxujatan ang nagdaas muminiinta bayna yaday rabiilcaalamiin o junka nagdaas watiqalan ulees iya nagdaas salaada fi lmiisani wajawaazan gudubo iya nagdaas salaada yani wa kay ala siraad ilkagudubo wa miftaaxan liljana janadana furing nagdaas wa may wele salaadadatiya may kasugnaadey tasbiix iyo taxmiid iyo tagdiis ilahay dhare watamjiid ilahay wiineyo wa qiraa'atan quraan akriyo wa duaan untaasa kasugnaadeen iyo waliana afdal alacmaali kulaha acmaala tan anfal badan dhamaantien asalaatu fi waktiha si rasuulka sheegay sala lahu alay wasalam laqad lanki salaado xifdiyo ma ing nagadayan eray rasuulka sala lahu alay slam nuuran wa burhaanan wa najaatan yawma alqiyaama nagadayan yani la xifdiya wa o kolka salaado nuur wa wasalaatu salaado nuurun nuur waay oo galbishay gofka muminka galbishay nuuriyaas wijishayna nuuriyaas heer onga anfur infurme wasadagatu sadagadana sadagada hadi langlajeeda zaki langlajeeda oo maalki ka oo wali kawaajib adib iibas nagadaasal mae dkla mae walba caamho maalkal kudhiibas ilahay dartis waajib isuna walihaado walang lijeed wsadakatu sadakada burhaanun xujatun waay xuj mana wa daliilngu ala kamaali iman ala kamaali imaani baadiliha lanka zakadaas dhiibahay ama sadakada sunada dhiibahay iman shay kaamil aya walaan aakhira ka hela ogiya iman shay kaamil rumaysanyi hadii biyoog walaangan sawaabku helaaw yani waa kay maalinta qiyaama sawaabka helaaw oo inkifaan maalintaasoy taas lang xasuusun imanshay kamil e dalilin atuwa wasadagatu sadagadana waajibisanol ato buraanin xujuwaay oo dhanka diibaha ini imanshay kamil e xujin atuwa wal badan iyo axaadiis badan ha or hortay sadagaadka yani tadaaraku algumuma walhumuma bisadagaati rasulka hadiska ereg sala allahu alay salam humuumta imrugyaalka kahelela sadaga kahelela ilahay siin feedey burkin iyo wal odowkina siin ku gargaaray hadisa hadis kalen rasulka meeray sala allahu alayhi wasalam calayka bisadakati sadaka laazim faina fiha fi sadaka sadakada dhadiya may kasugnaadeen sita fisaalin liwalaad salaatan fi dunya kasugnaade wa halaatan fi laakhira ama alati fi dunya kasugnaate fatazidu sadakada may ziyaadiyaas fi rizqi irsaagda ziyaadaas wataktur lmaala maalkana badiyaas watacmuru diyaara daariyaalkana camilaas waama alatidi fi laakhirati mayba fatastur lcawrata asturaas sadakada cawrada qiyaamaha dilideer awrada asturaas watasir sadagada hadase ilan hoosa fooga rasi madag lanka sadageeyay madishay korshe hoos nga hadas watasur min anaar nasaas mana yani wa kaysaas ahe may haboona lanka onayaw insaanka haboona ini onayaw badiyo sadagada badi fakiirnimon kaobsan may wela alla subxaana wataala laabud mayba laabud laabudha an yuklifa caleyh ini kalif wal sdiiban kalif wal may wela maha orore ma min yawmin dalacat ishamsu fi maalan iri dalato majarta ilaa wabijan wabijanbayha ididi lamadiydin malakaani ahaadeen oo yunaadiyaani dhayliaayaan yaqulaani mayraayan lamada malag allahuma cajil lmunfia ilaahu lanka wala dhiiba handi deji khalafan bedel handi deji wali mumsikin wali mumsikin ki hay sidaayna talafan ilahu handi deji mana kolkan yani wasadagatu sadakadana burhaanun xuji waay wasabru sabarkana dayaaun aftiin waay aلصbr المaحbوb شharcan may lanajees aلsabat calى الkitaab والsuna sabarka oo maxbوbka sharciyan may lanajeeda ilahay kitaabkeeda kasugnaato sunada rasulka kasugnaato wali kitaabka kaeryad wel wali rasulka kaeryad wel wali kooreebeen kureeto oo yani saas wa hadii bilaayi i wal saas e kooyanna aadaab isticmaal ina lilahi وaina ilayhi raajicuun yani sabr calى اlcibaadaati nagdaas cibaadada ilahay laka naftiya nafta sabran bahanta mana cibaadada lakasabro lan dul gaadado dhiba lato rafaadiyo lakasuubi cibaada lakasabr dhibshe lakasabr sabrun cala daacaat sabrun cala alcibaadaat iwa sabrun cala almasaaib masiibadan yaana lakasabr masiibada yaan nasiibiki dhiyaas kuleela lata xanuunga lata lakasabro lan bahanyiyan ilahay walikingadari inraadana lato sabr may kale sabrun can lmanhiyaati washahwaat wal alwalilkoo reebay imo shahwe nafta jijeeli macan ina yoon kusabarta naftiyo umaasada lkoo reebay masis nafta nunga jijeelo yo naftiyo kusabarta isku reeb yana sabr nagalaslay mana sabrun cala daaca wa sabrun cala lmasaa'ib wa sabrun can lmanhiyaati sadidas walha ya sabrka koobna wasabru sabarna riyaa-un aftiin waay macnaha lanka saaxiibka sabarka saaxiib shay eh muzuulaw aftiin binuur lxaqi iya ka aftiinsaday muzuulaa ledi macnaha oo soo niyo nuur kasugyi aftin kasugyi masula nuur iyo aftin diya hoog ah kulman diya aga hoog badan mana ki hodhay nuurun leerahay oo yani wa kay masalan tanga kahoog badan yani wa kay diya nga kahoog badan wasabruna diya aftin wa oo yani sahay maylin bahanya shayga yani wa kay wal ala wali oo ilahay gadarshayeen an kasabr daacad ilahayna kasabart macsidana kusabart mana taasa lin bahanya hadii masiibi wal saas oo kale hadiyan inaad erto ina lilahi wa ilayhi raajicuun wal masiibadaas yaraatay winatoy may weli may la sheegay cikrama hadid weliya ah yani maerey dafi siraaju rasuuli lahi sala allahu alay salam ilahay rasulsha faaluskiisa minku danti markaasa rasuulka ma ina lilahi wa ilayhi raajicuun markaasa saabta maeren ya rasuul lahi musiibatun hiya faanusta danti ilay boma musiibua rasulka ma ere sala allahu alay salam nacam kulu shayin yu'di lmu'min fahuwa musiibatun shay kasto lang mumang dhibsadaw dhon masiibo lay wa rasulka sala allahu alayhi wasalam yani wa kay ahi dabeecadi yani saaso wamin dalika suu khuluq lmara yani ini lansabro habon yan yani saas oo kale sab kalku sabarka mayb kumid ata ha aftiin ya kumid ata rasulka sala allahu alay salam asabru liya walqur'aanu qur'aankana xujatun xujiya laka ada kin haal qiyaamo kin xujaytame kin la doode yani saas wa gabraka kin la marki lika su-aala saas oo kale ilahay diskin shafaace xuji king emew hadii ad yani waa kay awaamirta qur-aanka ad fartoona qur-aanka wali kufar ada weel wali kooreebon kureebtoonta wali wacdidiise kuwacdiisanta wal alla wali nuure qur-aanka jarad hanuun ahaan dhaadat markaasa xujatun laka king nagade hil uj king xujaysamee dhowta adi doode garab surme meelbaada surun meelba lakagobsado lakagobsado fadig usikin doode lankiamal falay sakilay mana o xujatun alayka watika xujatun laka linafcika taas alaykana calaa durika o xujatun xujiya alayka ad korka haadi mawaali yakikulxujaytume emew hadii ad kujeesato qur-aanka adan ka camal falne kila doode hadhowti markhaati korka kanagade ka khilaafe xugugdudonki ariiriye ilah lankimacamal falaan yani walan wala sheegi kaamal falan wala kureeb kureeb toman kli hadhowti cojikinagle mana ahe saaso yani qur-aanka usun eed yani wa kay maylere qiyaama dildeer quraanka qur-aanka kooye yaji lqur'aan yawma alqiyaama cabdullahi bin mascuud radi allahu taala canhu mere qiyaama dildeer qur-aanki kooye lanki saaxibshahe inshafaace a ah, hingaamiye saaxibsha jinada an wede mana ahe jinada an wede hoob iska camal fali jary qur-aanka lanki qur-aanka saaxibsha hayey qur-aanka wali sheeg wela jaray wali kureeb kureeb tooma jaray wacdidis gaada jaray qur-aanka kaamal fala jaray afi jaray hada ti gobodenti jina kujey jina kasame lanki kale qur-aankan kacamal fala jarneena korsheeku markaata kace ilah lanka mi camal falaan korkey ano kasaa in kacamal fala jarna korkee humaato macti wal kasuu bii jari sare manaa wedey naarta jeeler xujatun caleyka wyan lamadaba mana xadiis kale rasuulka sala lahu alay slam alkuri may hay rasuulka ini igraw qur'aan qur-aanka akriya qur'aanka akrisintis badiya wacmaluu bihi bilqur'aan qur'aanka waana kacamal fala walaa tajfu canhu ngoyten qur'aanka goyo maylka jees ay laa tatrukuu tilaawatahu walaa taklow fihi fi lqur'aani qur'aanka ulol nka samaytan ailah qur'aanka ulol nka samaytan manaa mayboa laa taxtaduu xuduudahu sohontis ngudubten ahay yani saas oo kale walaa taakulu bihi bilqur'aani in adiska dari rasul qur'aanka walanka